بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى أسفل بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عبد العاص can cabdillahi bni cabdi lcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waali wasalam alraaximuun yarxamuhum alraxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin daraa'iq raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraami suur mutuun khaasatan rasuul xadiid almustafa wrasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcaajil walaajil fahada huwa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 ayuu baabkan u baab yahay waxaa noo soo horraysay oon xali soo gebagabaynay calaamadaha lagu garanaya qofka ahlu iimaanka ah oy ka mid ahayd inuu nabigeenna calayhi salaa salaam wax kastoo ka soo haray uu ka jeclaado oo bini aadanka iyo khalqiga ah sidoo kale waxaa ka mid ahaa in qofka qofka mu'minka ah oo muslimka walaalkii uu la jeclaada wuxuu naftiisa la jecel yahay ka mid ahayd in calaamad iimaan ay tahay waxaa kaloo ka mid oon soo marnay in jacaylka sayid cali oo dhabta oo runta ah oo ariiqii uu maray oo ariiqa nabigeenna calayhi salaat salaam lagu jeclaado lana raaca inay ka mid tahay calaamadaha lagu garta iimaanka sidoo kale waxaan soo marnay nimankii naftoodii maalkoodii dalkoodii u huray diinta ilaahay oo reer ansaareed jacaylkooda inuu iimaan yahay ayaan soo marnay sidoo kale caawa waxaan sii wadi doonaa insha allah tabaaraka watacaala cagsigeeda amaba arrinkaas aan sheegnay waa iimaankii calaamadihiisii munaafiqa ama nifaaqa calaamadihiisa ayaan halkaan caawa ka bilaabayna insha allah tabaaraka wa tacaala baabka labaatanaad baabu calaamati اlmunaafiq munaafiqa calaamadihiis ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan kun iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa <clears throat> qaala alimam nasai alih ramat lla akhbarna bishr ibnu khaalid alcaskari wa iqat yugrib qaala xadaثna maxamed jacfar ogundar wa iqat saxix اkitaab can shucba ibn اxajaaj waa imaamkii an sulaymaan alacmash weeyaan iqatu xaafidun caarifun waric laakinahu caarifun bilqira'aat waric laakinahu yudalis can cabdillaahi bni mura alhamdani waa iqa can masruuq ibn ajdac can cabdillahi bni camr bn caasi radia allahu tacala canhuma can اnabiy sala اllahu alay waslem qaala nabigeenna wuxuu yidhi arbacatun afar man qofkii kuna ay ahaadaan fiihi isaga gudihiisa oo calaamadahaas iyo khasladaha laga helo kaana wuxuu ahada munaafiqan munaafiq ayuu ahaadaa barax tiran aw amaba kaanat ay fiihi isaga khaslatun hal sifa iyo hal calaamo min alarbaci afartaa ka mid ah kaanat waxaa ahaad fiihi isaga gudihiisa khaslatun hal sifa iyo hal calaamo oo min anifaaq munaafiqnimada ah xataa yadacahaa ilaa uu ka tago khasladaas iyo calaamada iyada ah kow khasladaha afarta haddii ay kulmaan qofka munaafiq biyo aan ismarin uu noqonayo barax tiran haddii mid laga helana munaafiq calaamadiis oo mid ay ku dhegnaanayso waxaa ka mid ah afartaa idaa xadaa markuu sheekeeya kadaba been buu sheegi wa idaa wacada markuu yaboohana ood ballan qaadana akhlafa uu guub yeeli wuu ka bixi wa idaa caahada haddii uu ballan galana qadara waburini wa idaa khaasama hadduu murmana uu doodtagana fajara faajirnimo iyo faasiqnimo iyo alla kacabsina la'aan baa ku dhacdo afartaa qodob nabigeenna calayhi salatu slam wuxuu leeyahay qofkii afartaa laga hela munaafiq caadi ayuu ahaadaa munaafiqa haraaraadinin qofka haddii uu sheeko meel u fadhiista been iyo run ay iskaga mid yihiin oo beenalaha tan labaadna haddii wacdi iyo ballan u qaadana ballanta ayadeed ka baxa waa masaa'ib weyn annagaa laba saacna sun imaadno ama saddex saacna sun imaadno markii la yidhaah waa taqaanaan ballan afrikaan ayaa la yidhaahdaa laba saaca la ballami kadibna qofkii laba saac i rubac imaado oo la yidhah warni maxaa u soo dahday maxaa gacmuhu gala rogi un war maba jir ma soo gela idaa wacada akhlaf ma soo geli waa soo geli ilaaha naga dhaaf dhammaanteen ama inteenna badan waan ku jirjirnaa arrinta ayadaa ama waan dhex fadhinaa ilaha naga badbaadiya subxaana wa tacaala cuquubadeeda waidaa wacada akhlaf waidaa caahada hadduu cahdi io ballan galana ood qof wax u ballan qaadana ama dhabarku wax soo saartana qadar wuu buriyaa tii hore iyo tandamo waa taqriiban aad uma kala fogo waidaa khasama dadka bini aadamka waxbay isku qabsadaan oo in la murmo oo wax fulaan waa saa iyo saa iyo saasaa hebela garla iyo garmalah iyo wamaa ilaa daalika in laisqabsadana waa caadi marka ayada ahna rag iska riixid mooyna rabbi ka baqitaan dhaqanu ma aha afartaas khasladood qofkii ay ku ururto riwaayad kalena wa idaa tumina khana ayaa imaan doontee afarta arrimood qofkii ay ku ururta qofka isaga waa munaafiq biyo aan ismarinin oo cad qofkii hal laga helana munaafiq calaamadiisa ayaa ku taala shabad munaafiqa ku dhegan oo qayb munaafiqnimada ayuu wataa ikhwaan kiraam marka nifaaqa uu nabigeenna sheegay wax laga baqa ilahi wuxuu leh subxaana wa tacaala ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar naarta jaranjaradeeda ugu hoosayso ayay ku sugan yihiin ayuu rabbigan cadayna subxaana wa tacaala ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wakhaadicuhum yacnii sifaadka ilahay uu ku tilmaama munaafiqiinta iyo ceebaha la ceebeeyey lama koobi kara ama nabigeena uu ku sheegay alayi salat slam amaba rabbigeena qabla dalik uu ku sheegay nifaaqa marka waa kala qaybsamaa laba qaybood ayuu nifaaq u qaybsamaa qofka muuminkana waxaa fiican haddii marba waxaa nifaaq lagu sheega kanaa muxuu ahaa qayb lagu sheegay ictiqaadi ama kana camali inuusan dhihin ila waxaa loo qaybiya laba qaybood annifaaqu اlاctiqaadi wanifaaqu اlcamali munaafiqnimada xagga caqiidada ah oo qalbiga nifaaq uu qof kaga jira iyo xagga camalka iyo waxyaabaha shaqada la qabani ama carab ha laga qabto ama jir ha laga qabtee labada qaybood ayuu u qaybsamaa nifaaqa nifaaq ictiqaadi aw nifaaq camali nifaaqa ictiqaadiga waxaa weeyaan qofka wuxuu bannaanka soo dhiganayaa inuu muslim yahay ahlu tawxiid u yahay oo dadka ibni aadamka wuxuu ugu muuqdaa inuu muslim yahay laakiin waa uurka ayuu gaal ka yahay ciyaadan billaah qalbiga ayuu gaal ka yahay waxaan uu samayna dhabka ma ahan kaas waxaa la yidhahdaa annifaaqu اlictiqaadi waa kan gaalnimada caadiga oo cad ka sii liidan oo gaaladii uu ka hosaynaya fi darki اlasfali min الnaar kan galaa weeyaan ciyaadan biاllaah tusaale aan soo qaadno dadka shuuciyada ahaa mogta mararka qaar meelo curki inaad wareegta maaha hoos u soo deg hoos in loo soo dego wa dadka shuuciyada ah oo shuucinimada aaminsanaa oo soomaalida ahaa oo ilaahay inuusan jirin aaminsanaa ilaahay inuusan jirin aaminsanaa oo diinta aaminsanaa inay tahay mukhadiraad shacbiga afyuum shucuub markis iyo e. lenin carlo markis iyo e. lenin madhabkoodii ragga ku taagnaa oo soo qaaday oo soomaali keenay oo ummadda madaxa ka saaray ragga munadiriinta ahaa oo maskaxda u ahaa ilaahay ma aaminsaneen qayb baduuna ka mid ahaa macluumaadkaas ogaada akhyaarta weyn aad bay ogsoon yihiin ilaahay ma rumaysneen nabina ma rumaysneen islaamnimona ma rumaysnayn laakiin maca daalika sida muuqatay oo dadka u muuqatay tawxiidkaay sheeganayeen laakiin marka hoos loo daadego oo ragga asxaabta ayin hoos ay isu waraystaan bannaankay kaysan jireen gaalnimadooda nin maanta hadda caawa nairobi nala joog aan ku ogsoon inuu nairobi joog inuu galabta ka oo gooriye oo ragga taqriiban todobaatanka iyo iyo udhexaysa lixdanka ka mid ah waliba dhanka todobaatanka u badan ayaa masjid الnabowi igu sheegay dhexdiisa anagoo albaabkiis baabu الsalaam in ahedan ilms baabu raqam hamsa annagoo kasii gelayna wuxuu yidhi hebel wuu yaqaanaa saaxiibkii wayaan oo waliba sacuudiga ay wada degan yihiin ayaa wuxuu yidhi hebel ma aqaanani hebelka ayaa waxaan dhahuu yidhi isagoo halkaaan ka wada gelayn inuu yidhi aan filaya masjid halkaan ka wada gelayna ana war inkaan qabe waa tii aan ardaynimada isla soo marnay oon jaamacadaha isla soo dhammaynay oodan ilaahay rumaysnayn ood weligaa tukan jirin maantana waa sidee seed hawshan waa sidee wuxuu dhahu yidhi diina qawmi diinu islaamka waa diinta tolkay munaafiq cad waa marka waa munaafiq muslim ah waa gaal laakiin dadku wuxuu u muujisanayaa waxaan garanayaa sagaashan iyo dhowrkii afartii kadib ay ahayd taqriban sagaahan iyo lixdii toddobadii ade xiliyadaas ay ahayd ayaa nin eh, ka imaaday dhankan yurubta oo gaal ah oo soomaali ah gaal waa cad oo habay yaraataan biis marin oo kristan oona soomaali ah saraakiisha wuxuaan jiray ciidamada soomaaliyeed uu gaaloobay ag ku gaaloobay mis horaanba gaal u ahaa ma aqaano iyo mid munaafiq ah ayaa isla socda marka markaan saa leeyahay waxaan rabaa inaan adinka aad xukuntaan oon iin soo naqliyo aqwaashoodii markuu halkaan imaaday hoteeladan islii waaan de barwaaqadana ma jirin kuwa yaroo tacbaana kii ugu fiicnaa ayuu degay tolkiisuu dhex imaada wuxuu hi gabar halaysay gabadhii ay u diideen ayran gaala tahay waxad yeelaysaa wax gabaran ku siinayn lama arag lama arka kan kalena laftirkiisa kama fogo hadalkiisaana caddayn doono ani afkayga afkiisaan ka dhegaystay biudnaya samictu labada dhegoodan ku maqlay marka kii markaa caadigu isqoqooyo muxuu ahaa intu isqoqooye ayaa kadib dadkii u qalday asna gabaraa la siiyey kan aroos buu galay kan u allahankooli kii markii arooska galay ayaa ilaahay qadarkiisaan issoo raacnay iyo rag kale dhintay allah naxariisada dhintay iyo rag kale soo raacnayoo muxuu ahaa meel intaa munaasaba iskugu nimid ayaa muxuu ahaa hoteelkii ayaan ku dhoweynay habeenima ahayd kii aan ugu tagna marka meeshi oo hoteelka joog kii gaalka ahaa oon gaalnimada u naqan wuxuu yidhi kuwa badowga aha noocaas oo imtixaanka ahaa soo gabadhii ma ay diidin gaalay waxba ii sheegeenoo marka waa ii diideen gabadhi marka waa mudan yi mogdka asaga marka aadaanka u dhawaaqa masaajidda oo labada masjida laga addami jiray sigiska iyo eydka ayaa laga addami jiray marka dhawaaqooda u muuqda waxaa wey bala alla ku rid inkaar alla ku rid waxaan saa u qaylin maxay war ummadda waxaan yaa ka qabta saas uu dhihi markuu gabadh xijaab wadata arka bar gabadhan quruxda badan oo miskiinta ah teendhadan la suray bar arka marka waa nin wuxuu ahaa dee asaga gaalnimadiisa afxumi iyo waxa u sii weheliyey laakiin laa danba bacda alkufri qofka dumarba gaalooba dembi ka dambeeyo gaala ma jirta mogta kii marka markuu ku yidhi nimanka badowga ah waa ay diidan gabadhi kii kaleo muxuu isqoyqoynaya wuxuu yidhi waryaa horada horta badowsanide adiga badowsanide war diimahooda dadkan faraha lama gashta diimahooda faraha lama gashta bi hada alcibaara diimahooda war waxaan diimahooda faraha lama gala faraha lagala baxa maxay ta macneed siga diintiis maahan war diinteennan ya haa war waxaan diimahooda faraha lama gala intuu waliba gacmahaasa u rogay ma garateen waxaan kala jeeda marka ninkaas kaas waa gaal cad midkan waa munaafiq waa cadi lidaalika munaafiqiinta zamanka nabigeena jooga alai sl oo nifaaq ictiqaadiga qabay markay xaalada meelo gooni tagaan way neefsan jireen sidaas oo kale war diimahooda lama galadaas uu saasay ku neefsan jireen ayagana oo maxay dhihi jireen lain rajacna ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal ay dhihi jireen iyo hadalla muxuu ahaa tiro badan oo noocaasa laakiin markii kalena way imaan jireen axaadiista nabigeena siday u tilmaamaya markaad aragtaan oon caaw mari doon waa yaabaysaan tilmaam waxaa laga bixinayaa aan habay yaraate marka noocaas waxaa la yidhaha anifaaq alictiqaadi ayaa la yidhahdaa nifaaqa kale waxaa weeyaan annifaaq alcamali waa kan hadda idaa xadaa kadab waidaa wacda akhlaf waidaa cahada qadar waidaa khaasama fajar taa weeyaan taas waa amali waa dembi weyn laakiin gaalnimo maaha dembi weynoo lagu halaagsanaa waa khataa laakiin gaalnimo maaha laakiin waxaa khatara qofka inay gaarsiiso magaca nifaaqnimadama magac dhow ahaynba wax dhow maaha marka nifaaqaas hadda xadiiska nabigan uu sheegay alayh slat slaam oo iimaanka burburini waa nifaaqa camaliga ah oo xadiiska nabigan uu ku sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka شhan kun iyo kow iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala اimam nas abarna cali bn xujr albaqhdadi iqaة xaafid qala xadaثna ismaعil bn jacfar اlansari mawlahuma iqaة habt qala xadaثna abu suhayl naafic ibn malik ibn abi caamir asbuxi waa iqa can abihi abis waa iqa can abi hurayra cabdiraxmaan sekh dowsi radia allahu tacala arda waraxima jamiica aruwaat waraximana jamiica ana rasul rasulka sal slm qa rsulkan wuxuu yidhi aayat munaafiq ama aayat nifaaq munaafiqnimada calaamadeeda alaaun waa saddex idaa xadaa markuu sheekeeyo kadaba been buu sheegi waidaa wacada markuu ballan qaadana ama u yabohan akhlafa uu guub yeeli uu ka bixi waida tumina haddii la aaminana khaana wuu khiyaani khiyaan ula imanaya saddexdaas qodobna waxaa weeyaan waa qofka munaafiqa ah calaamada lagu garanaa meel kale ka barbaarin been ma sheega ahaa sidoo kale waxaa weeyaan markuu ballan qaado ma ka baxa ahaa haddii wa loo dhiibto lagu aamino ama qowl ha noqdo ama quud ha noqdee wixii loo dhiibto waa khiyaamaya saddexdaad ku art munaafiq nima muxuu aha markiiba u geli muxuu aha khamiis munaafiq war ma lahan ilaahay naga badbaaday subxana wa tacaala halis weeyaan qofka muuminka ah annafs allawaama nafta eedaynta badan been baa maanta kaa dhici markaasaad jirdhaca kaa kici laxasbuna allah naam jidka fiicnaayaad haysaa ballan baad ka bixi waa jirdhacooni bal jidka fiicnaad haysaa oo toobakeeni dabcan jirdhacadaas kama ahane waxay kugu xambaaraysaa nadaamo iyo shallayto iyo inaad madaxaada aad eh, garaacdo haddii wax lagu dhiibto ood wax isdaba marisana waa masaa'ib kaleoba ka sii weyn marka calcumuum nifaaqa wax sahlan ma ahan halis weeyaan xadiidka an kun iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna wasil ibn cabdilaclى alasadi wa iqatu qala xadana wakic ibn jarax aru'aasi wa iqa can ilacmash sulaymaan ibn mihran kahli can cabdi bni haabitin wa iqatu rumiya bitashayuc can zir ibn xubaysh waiqatu jaliil mukhadram can cali bn abi aalibin radia allahu taala qala wuxu hi sayd cali cahida wuxuu iiga tagay ilaya aniga rasul rasulka al sal slm ood muxuu ahaa ii sheegay anlaa yuxibanii inuusan ijeclaanaynin ilaa mu'minun mu'min mooyane walaa yubqiduni iisan ii caroonaynin inacayna ilaa munaafiqun munaafiq mooyane marka cali sayd cali ibn abi aalib nacaybkiisa oo qofka u naca waa calaamatu nifaaq maxalushaahidku halka iyada weeyaan <coughs> xadiidka شhan kun iyo saddex iyo labaatanaad صaxiix اisnaad mawquuf qala imam abarna camr bn yaxya ibn xaariث alximsi wa iqa qala xadana mucaafa ibn sulayman اljazri wa saduq qaal xadaثna زuhayr ibn mucaawiyaة اljucfi wa iqaة habt ila ana samacahu min abi isxaaq fi akhirihi qala xadaثna mansuur muctamir wa iqaة habt faadil can abi wa'il shaqi ibn slmة wa iqaة mkhadrm qaal qaala cabdالlah cabdulahiga waa kee ma taqaanaa ibn mascuud weeyaan asal ahaan alaaun saddex man qofkii kuna ay haadaan fiihi isaga gudihiisa fa huwa isaga munaafiqun waa munaafiq ida xadaa hadduu sheekay kada been buu sheegi waida tumin haddii la aamina khaana wuu khiyaani waidaa wacad hadduu muxuu ahay yaboohana akhlafa uu guub yeeli uu ka bixi faman kaanat qofka aad fiihi isaga waaxidatun mid oo minhunna intaa ka mid a lam tazal fiihi kama zuusha inay gudahiisa ahaatay khaslatun calaamo oo min munaafiqnimada xataa yatruka ilaa isaga taga waa laga bixi karaa been haddaad sheegi jirta ka bax haddaad khiyaami jirta khiyaanada ka bax xaqii dadkana celi haddii aad ballantka ka bixi ballanbaxyada jooji alla u toobakeen waa laga bixi karaa ee muxuu ahaa maaha wax kugu aan kaa baxayn maaha waa laga bixi karaa wax laga noqon kara weeyaan intaas marka waxay ka mid yihiin calaamaat الnifaaq halkan waxaan ka gelaynaa marka iimaanka yaan wadna moogta aliimaan wa sharaaicihi iimaanka sharaa'icdiis iimaanka waxaan u sheegnay aliimaanu bidcun wa situuna shucba aclaha qowl laa ilaha illa اllah وأdناها إmaaطaة الأdى عن الطريق والxayaaء شhuعbaة min الإimaan ayaan soo marnay sooma hayn marka salaadii iyo zakadii iyo qiyaamuleylkii iyo ramadaankii iyo wax alla wixii noocaas ahaa ayuu imaamka sheegayaa oo inay ka mid yihiin qayb iimaanka ka mid ah ayuu nabigeenna ayuu muxuu imaamka u soo deliishanaa in ay ka mid yihiin arrintaa yada ayuu axaadiistan nabigeena noogu keena calayhi salaatu wasalaam baabu qiyaami ramadaana bisha ramadaan istaagga la istaago iyo tukashada qiyaamuleylka la tukada ayuu baabkan u baabiya xadiidka شhan kun iyo afar iyo labaatanaad waa xadيiث صaحيixa qala الimam bn qطay bn sacيid wثiqaة tabt qala xadaثna sufyaan ibn cuyayna wثiqaة tabt can الزuhri maxamed shab zuhri waa imaamki can abi slmةa بn cabdiرaحmaan alquraشhi waثiqaة muktir can abi hurayra cabdiرaحman skr dawsi raضi الlah ta aضa ana rasu rasu sl sl rsulken wuxuu yidhi man qaama qofki istaago oo tukada شhahra ramadaana bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban iimaanan imaan awgii iyo ixtisaaban ajir xisaabsi iyo aruursi awgii ufira waxaa loo dhaafaa lahu isaga maa shay ayaa loo dhaafaa taqadama hormaray oo min dembi dembigiis ka mid a mujadan adiga qiyaamuleelka ad la imaanaysa maxaad u istaagi bisha ramadaan iimaanan marka qiyaamuleelka wuxuu ka to ka mid yahay iimaankii qayb iimaan ayuu ka mid yahay weeyaan dembigiisa ayaa loo dhaafaa hormaray xadiidka shan <clears throat> kun iyo شhan iyo labaatanaad waa xadيث صaحيixa qaala الimam النasي عalيه رamat اه أخbarna qtayb بن سacيid can malik can بن شihaab waa taqaanaa raggaas dhammaan xa والxariث المسكين qراءة عalيه وأna أسmع can بن qاsim cبدiرحman qاsim cutqi wa ثiqة qala xadaثnii malik بن أنس بن الهiجرة can أبي شhاب الزهري can xumayd بن cبدiرحman الquraشhi wa ثiqة إلا أna riwaayaته can cmar mursلة can أbi هurayرة raضي الlah ta ضa أna النabiya nabigena sl sl qal nabigena wuxuu yidhi man qaama qofki istaaga ramadaana bisha ramadaan iimaanan alla rumayn dartii iyo waxtisaaban ajir xisaabsi ufira waxaa loo dhaafa lahu isaga maa taqadam wuxuu hormaray min dembi dembigiis ka mida weeyaan xadiid shan kun iyo lix iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai alih mat akhbarna moxamed ibn ismaaciil aلطabaraani waa iqa qaala xadaثana cabdullahi ibn moxamed ibn asma الضبعي واثقة جليل qaala xadaanaa jawayriya ibnu asma adubaci waa saduuq can maalik jawayriyadan ha marayn dumar waa rag magacyada waxaa wey raggii dumarka loo isticmaala ayuu ka mid yahay can maalik can zuhri qaal ahbaranii abu salamata ibn cabdiraxmaan wa xumayd ibn cabdiraxmaan can abi hurayra radia allahu ta ada ana nabiya nabigana sal sl nabigan wuxuu yidhi min qaama qofki istaaga ramadaana bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban iimaan dartiiga iyo ajar xisaabsasho awgeed awgeed ufira waxaa loo dhaafa lahu isaga maa ayaa loo dhaafaa shay taqadama hormar min dembi dembiis ka mida weeyaan qiyaamu ramadaantaas ay sooma ahayn qiyaamu leylat اlqadri ayuu baabkan u baabay baabu qiyaami leylat اlqadri leylat اlqadarka qofki inuu istaaga waa noo soo hormartay leylat اlqadarka iyo waxaa weeyaan qiyaamu ramadaan iyo soonki iyo kulli waa noo soo hormareen imaam marka wuxuu soo celinaa mataqaanaan wuxuu soo celinaa imaamka caleyh raxmat ullah inuu sheega intaasoo dhan inay ka mid yihiin min haraa'ic aliimaan aliimaan wa sharaa'iciisa kuma jirin inay ka mid yihin ayuu caddayn rabaa raximah llah raxmatan waasica xadiidka شhan kun iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam abulashcad axmed ibn miqdaam alcijli waa saduuqun saaxib xadiid dacana abu daawuud fii muru'atihi beriga hore moogta been iyo cadaaladda kale iyo aad lsku muxuu ahaa bas liskuma duri jirin xataa qofka anshaxa darteed ayaa dartii ayaa muxuu ahaa loo duri jiray kaba soo qaad isagoo intaa soo qaat rooti iyo ama samuuse jidka socdo oo ruugi haddii la arko khalaas qallaxsaa la marin jiri muru amala la dhihi jiri anshax ma lahan lidaalika xadiiska nabigeenna ma istaahila inuu muxuu ahaa wariyo saasaa la dhihi jiray waxaa mar dhow soo marta ad ogsoontihin ninka culimo ah oo madax bannaan in waxaa weeyaan muru'ada laga tuuri jiray soo ma xasuustaan mm-hmm. marka <laughs> wahaabiyada waxyaabaha ay la imaadday ka mid tahayoo madax bannaanida xaqiiqatan waxaa weeyaan marka sideedaba laga soo bilaaba xilliga nabigeena calayhi salaa slaam ilaa xilligan hadda la joogo taarikhda dib ugu noqda ninka ahlucilmi hadduu yahay asal ahaan madaxa waxa ugu saarnaan jirin fiiriyi nabigeena alai sla slam markuu maka galaay labiskiisuu ahaa fiiriyo maalinta maka la furay labiska nabigu u xirnaayo koofidiisa fiiriya iyo imaamaddubnataa midabkeeda la sheegaya markuu magaalada madiine imaanay sidoo kale fiiriya meel kastama saxaabada nabigeen eega fiiriya ragga culimmada daa'iman hobka iyo libiska culimmada waa taqaanaan ya waa toobki laakiin mararka qaar dadka qaar waxaa laga yar qaataan waajib waajib maaha waajib maaha nin wadaadaho muxu fitishaaris ka wata oo eh, muxuu ahaa duubka iska rida dii ad aragta ma aha i diinta aad ka baxay maaha ama sunada aad daba maray ma aha abadan waxaa muhiimadda ah dharkaad lebisan yahay sunnada muwaafaqsan yuun laakiin markii ay noqotay imaamnimo iyo darsi in la akhriyo iyo in mxuu munaasabad diina la istaaga iyo meel guud ahaan meel qudwo oo adig aad lagugu dayano ay noqoto iyo markaasoo kale waxaa meel sheikh aad ka ahayd oo lagaa sugaayo oo magaalaad u socotay cilmigan aad kaa buuxa adoo muxuu ahaa aad baalkuu xiran yahay hadii aad tagto inkaan faranjamis waa soomaali saas in lagu fiiriya laga yaabaa gaalcadiinkana oona madoobaadi muxuu ah in lagu laga yaabaa fogta marka waa in muxuu ah mararka qaar acraafta hadda meeshaan nairobi oo kale haddii aad fatishaar xirato iyo haddii aad fulaan xirato iyo hadda wax weyn ishkaal ma jira laakiin xaaladda aad adiga tadriiska iyo likulli maqaamin likulli maqaamin maqaal soomeen walikulli majlisin markaad marka aad qudwataho lagugu dayana khudbadaan fula halkan oon muxuu ahaa fatishaari xirana ma sharcan wax diidaa jira laakiin muru'adii ma aha sidaa weeyaan <clears throat> waaya ninka la yidhaahdo abulashcad waa ninkaas qaala xadaثana khaalid ibn xarit اjujaym wa iqatu habt qaala xadaثana hishaam ibn abi cabdillaah sambar weeyaan adastawaa'i wa iqatu habt rumya biاlqadr can yaxya bn abi kaiir aلطa'i wa iqatu habt yursil waydlis an abi slmt bdiaman waa iqat muktir qaala xadaanii abu hurayra gooni ahaan u warramay xadaanii hadduu yihahdo isaga ayuu u sheegay xadaanaa muusan dhihin ana rasul rsulka rsulkan wuxuu yihi man qaama qofki istaaga ramadaan bisha ramadaan iimaanan alla rumayn dartii waxtisaaban ajir awrusi dartii qufira waxaa loo dhaafa lahu isaga maa ayaa loo dhaafa dembi taqadama hormar min dembi dembiis ka mid ah waman qaama qofki istaaga maxal shahidku halkaas leylat اlqadr leylat qadarka iimaanan alla rumayn iyo waxtisaaban ajir uruursi ufira waxaa loo dhaafa lahu isaga maa ayaa loo dhaafa hay oo taqadama hormar mi dambi dambiis ka mida weyaan baabu zaka zaka ayuu baabkan u baabay xadiidka shan kun iyo siddeed iyo labaatanaad waa saxiix qala alimam mxamed slmt muraadi wtiqatn tb qala xadana cabdiraxmaan qasim ibn qaasim weeyaan can malik qaala xadaanii abu suhayl abu suhayl waa naafic ibn malik waa iqatu can abihi abihiis oo malik ah waa iqa isna anahu samica طalxa ibn cubaydillahi alansaari طalxa ibn cubaydilah ree ansaareed soomayn culama lahaye طلحة بن عubayداللahi mxuu ahaa caشhaر mubashir mjana halkaasoo ku carar sheekh cali haye <laughs> khayr lagsi laba shal rabaa rabaa haddii su-aal lagu weydiin lahay oo imtixaan halleed zero lagu siin lahay <laughs> ha cafwan may waxaan rabaa muhaajiri misu ansaari muhaajir ya sheekh waaa rab inaad qabataa marka ansaaraan dhab in laysiyaan rabe jasakum alla khayr ayib sheekh cali waxaa weeyaan wuxuu sheegay inuu ninkaa yahay طalxa eh, ibn cubaydillah inuu yahay alcashar mubashirin bijana ficlan manqabadaas iyo iyo iyo iyo bahashan isheeg eh, biladaas qofkuu ilaahay siiye adi adduunkan adoo jooga janna lagu bishaariy ka war wax aad khalaas khalaas khalaas laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah lakin hadda waad ordi waad fakani waad tukani wixii yaroo ilahay kuu qadaraad mari laakiin waad baqi wاladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila anahum ilaa rabbihim raajicuun wuu dukanayaa ina laga aqbalin ka baqaya zakuu la baxaya ina laga aqbalin ka baqaya dikri iyo qur'aan la imaanaya ina laga aqbalin ka baqaya diin ilaahi ayuu baranaya inaan laga aqbalin ka baqaya diin alluu dadka waxbaraya inaan laga aqbalin ka baqaya qofka muminka daa'iman waa saas sidaa weyaan waaya ninka la yidhaha طalxa bn cubaydillaahi radia allahu ta yaqul isagoo ayaan ka maqlay ayuu leeyahay ninka la yidhaahdo maalik yaquul isagoo le jaءa rajulin baa u yimid ilaa rasul rasulka u yimid sal slam oo min ahli najdin ree najdi ah najdi laba meelood waa najd اciraaq iyo najdigan hadda mxuu ahaa dhankan adiga riyaad iyo mandiqadaas gobolkaas sacuudiga ilaa ciraaq waddankaasa najdi laisku dhaha marka qolyahan oo alfitna tahuna markan leeyahay oo mxuu ahaa najd gacanta nabigu ku fiiqaay qolyahan reer riyaad waa iska bootilaan oo najd alciraaq loola jeedo ay leeyihiin dhankaas ay u tuuraan qolyahan oo wahaabiyada ku kacsanna waxay leeyihiin wahaabiyada meesha ka soo baxeen balaayada imtixaanka <laughs> najd oo alfida tahahuna meeshuu nabigi lahaa balaayada meesha ka baxa halkaas baas laakiin taariikhda islaamka markaad fiirisaan ficlan najdidan soko oo riyaad waxaa ka baxay musaylamat اlkadaab fitno weynay ahayd ficlan laakiin fitanti allatii tamuuj imtixaanka ah oo weligeed aan dhammaanin oo weligeed taagnayd oo hadda xataa maanta taagan inteed meesha asalkeed xagee ahayd waa ciraaq xajaaj ibnu yuusuf markuu galay iyo ahla ciraaq iyo ahla markuu horeysa magaalada galay waa nin kastoo taga ay ku kacayaan waa dad un rabsho iyo un fawdo ah madaahib kala duwan shiica iyo sunna kuwa isku hay siyaasa isku hay waxa dhama weligeed un wax khariban un bay ahayd fi taarikh markaasaa xijaaja loo diray xajaaj waa taqaanaa ninkii markaasuu masaajidkii kuufo ka istaagay kadibna wuxuu dhahay yaa ahl aciraaq reer ciraqow ahla ashiqaaq waanifaaq dadka munaafiqnimada iyo khilaafka ka samaysanaayo qad inii ara ru'uusan qad aynacat waxaa ii muuqda oon arkaa waa jaamic masjid weyn waa oo kumanaan qof ku jiraan madxa iyo madaxyaal bislaaday xaana khiaafuha in la gooyana la gaaray ninkii goyn lahaa aniga ana halkaasuu ka bilaabay waa muxuu ahaa ahluciraaqoo meshay balada ka dhacday waxyaaba la yaab kal agamida ah oo i sheegaan kutub taarikh nin waayeel ah, markaasuu dhahay dhammaantiin waad baxaysaan jihaada loo wada baxay qof hara ma laha hal qof alla ka dhigo inkaara ma jir kulli waa la wada baxi waa xajaaj wuxuu rabaa inuu ogaado xitaa inaan meel loo baxay jirna laga yaabaa laakiin wuxuu rabaa inuu ogaado inay ku dabafaylaan iyo inay ku dabafaylayn nin waayeel oo marka oo burdo wato laakiin kuwii de koley waa laga yaaba dambigiisi aan ambaarine ahlushiqaaq wishaaga ka mida ah, ayaa soo burdooday oo kusoo markaasajaajo saasaan kan kale waad yeel aniga iga cafi hawshaada iga cafi markaasaa kadibna u soo degay aayar naxariisiisa oo laba rabid masjidkii bartamihiisii ayuu marka hoo bariiski yidhi marka raf madaxii xagga ku dhacay <laughs> ma waraa yeelade dibiga gawra Ah, ah? marka itnada marka ra ilaa ataa itnada dhan walba ay gashay waad garanaysaano hadda maantadan la jooga waa imtiaan meesha ugu horrayso hadda caalam alislaami inta hadda aan casrigan joogno oo burbur marka afghanistan laga tago ra horrey soma marka alcumuum waa meel imtixaan ah waa meesha ugu badan oo saxaabada nabigan lagu caaya alayh slat slam adduunka adduunka o dhan maclahataa gaalada marki lagu daro meel inta saxaabada nabiga lagu caaya ciraaq ula too ma jirta adduunka adduunka o dhan adduunka oo dhan iyo macaleeraanteedar isku xihan saxaabada nabigeenna markaad maraykan joogta ood yurub joogta ood africa joogta dee islaam guud ahaan in la caayo waa laga yaaba oo wax laga sheeg sheega laakiin saxaabada nabigeenna masaajid walba iyo cibaado walba la samaynaa meel abubakar iyo cumar lagu nacladaa ka warrama od qof kastoo shiica naclada zaydiyada ma aqaansan yihiin ad ha isku mid kaas marka inay balaadan ku dhacdo abaalkooda soo maha marka shiicadu ilahay qadarkiis mar kasta waxaan dhahaa maraan ka hadli doonaa mar kasta inaan silsilo ka qaban muxaadaraad oo dhowr habeen isku xigtaan yani wa nimankan masaakiinta oo dadka qaar waa laga yaba nimankan shiicada aho xubiga nabigeena ah, xubiga albeyt ku dhegan wadaadadan yaa ka celiyo islaamna inaad qaar islaha laga yaaba war nimanka saa ma ahan waa abeese iyo masyar ood u malaynaysaan muxuu ahaay aad u malaynaysaan eh, eh, wax kale xaqiiqatan niminkan waa imtixaan niminkan islaani ayaga isku meel ma jiraan muslimna waa baab shiicadan asal ahaan weliba khaasatan ragga rawaafidta loo yaqaana iyo kuwan oo baainiyad iyo waa baab kale wa xaqiiqatan waaya jaa rajul baa uu yimid ilaa rasul m sal slm oo min ahli najdi reer najdi ah saa'ira ra'si madaxiisa uu basaasan yahy timihiisii ma shallaysno oo ma sobagaysno oo timihiia kala tagsan yusmac waxaa la maqlaa dawiyu sawtihi dhawaaqiisa ayaa la maqlayaa dhawaaqiisa waa la maqli iyo humhumtiisa la maqli hamaamtiisa walaa yufhamu lama fahma maa yaqul wuxuu le xataa dana ila kasoo dhawaado soo dhawaaqaya meel buu kasoo dhawaaqaya wuu hadlayaa hadalka laakiin maadaama uu fogi aad looma maqlayn ilaa uu kasoo dhawaado faidaa waaba isagoo huwa isaga yasalu can alislaam islaamnimadii ayuu muxuu ahaa nabigana waraysana calayh salat slaam islaamnimadii ayuu rabaa inuu ogaado orodkaas iyo jidbadaas iyo fakashadaas ad fakaraay waxaa weeyaan su-aasha uu rabay waa islaamnimadii wax kale ma ahan ko faidaa huwa yasalu can islaam faqala lahu rasul rasulka wuxu yiri sal slm khamsu salawaatin shan salaadood oo fi lyowmi maalintii waleylad habeen kala tukada ayaa korkaada ahaatay weyaano lagaa rabaa calayka khams salawaat qaala wuxuu yidhi hal calaya korkay miyuu ahaaday hayruhunna iyaga kuwaanan ahayn shantaas waxaan ahayn miyaa liga rabaa shan salaadood duhur casar maqhrib cisha salaad subax intaasaa lagaa rabaa nabigu ka adkay ka hubsaday nabi alla wax kala miyaa liga rabaa ma yaamuleyla liga rabaa oo kale waa yani ma witra liga rabaa ma waxaa weyaan sunan oo qabliyo iyo bacdiya liga rabaa ma waxaa liga rabaa muxuu ahaa inaan tukada sunada duxa taiyatsunata duxa iyo taiyat masjid miyaa liga rabaa saasaa u idmaaran tabcan waxaad ma yaqaan laakiin wax kale oo liga rabo shantaada aan helo salaad miyaa jirta wa hal calaya korkaygi miyuu ahaaday ayrahuna antaas waxaanan ahayn qaala wuxuu ilaa maya ilaa an tatawaca inaad sunno falata ood adiga aad ajarkaada badsata mooyane taas ayaana khayr badan yaa ayuha nabiyu yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila iyo ayadihii tirada badnayd oo qof ku boorinaysay inuu la imaado taawuca ayaa mxuu ah meesha ku jirta ila an tawa inaad sunno falata mooyane lakin waxa waajib i farad kuga ah antaasunbaa ka jirta ayuu nabig sal sl qala rasul rsulka wuxu yih sl slm iwa siyaamu shahri ramadaan wa calayka korkaada u haday siyaamu shahri ramadan bisha ramadan inaad soonto qala wuxu yidhi hal calaya hayrahu hayruhu waxaanan ramadaankaas ahayn miyaa liiga rabaa qala wuxu laa maya ilaa an tawaca inaad sunno falata mooyane wadakara lahu wuxuu sheegay rasul rasulka sal slm azakaata zakada ayuu nabigu u sheegay zakadana waxay ka mid ta marka waxay ka mid islaamnimadii iyo iimaankii qala wuxu yidhi hal calaya hayruha zakadaas liiga rabo oo geeli intaasa oo loodii intaa ah oo mxuu arigi inta ah oo ah, eh, lacagtii inta ah waxaan ahayn miyaa liga rabaa oo farad igu ah iyo waajib qaal wuxuu ilaamaya ilaa an tatawac inaan sunno falata mooyaane waaya fa adbar rajulu ninkii wuu jeestay marka <laughs> kollayba intaad aadaa haddaad jeesto meeshii aduu mxuu ah, ka imaada aadaa reenajdi waa mogta fa adbara wuu door jira rajul ninka wahuwa walaal huwa isaga yaquul uu leeyahay laa aziidu calaa haada walaa anqusu laa ziidu ma kordhiyo alaa haada intaa lii sheegay wa kama kordhiyo walaa anqusu kamana dhimo intaasaan mxuua hantaas salaadood ramadaankii soddonkii maalmood ama labaatan iy sagaalki maalmood bisha ramadaan sidoo kale zakadii intii liiga rabay acmaashii faradka ahay oo liiga rabay unbaanu joogtayna wax kale waxbana kama dhimaayo waxbana kuma kordhinaayo mujeedaan waa yahay faqaala rasu rasul sl slm aflaxa run aflaxa wuu liibaanay in sadaqa hadduu run sheega ayuu nabig sal allahu calayh waali wasalam maxaa yeelay qofka haddii aad wixii laga rabo dhanba la imaado walow sunno yuusan la imaanin wuu liibaanaya laakiin meesha waxaa ku jira ikhwaani nabigeena inta jeer wuxuu soo celi ilaa an taawaca maxaa taطawaca loo daboodaa qofkii bini aadamka dabeecadiisa waxay sideedaba wixii laga rabay inuu dhammaystiro mar kasta waa mushibu mustaxiil wa naqsi unbaa soo geli naqsigaas in lagu kabaal rabaa zakada intaay naqsi kaa gasho waa sadaqada ku kabato oo ilahay kugu kaba subxana watacaala adnaad ku talagasho soonki waa in muxuu ahaa tii sunnada lagugu kabo salaaddii faradkeed waa tii sunnada in lagugu kabo wahaakada marka inaad muxuu aha dhihin saxaabigaa saasuu dhahay anna saasaan yeli warraggaad ma gaari kartid waxad yeelaysa ku daba xidqin qofka muxuu ahaa inaad ku daba hidaqto ama ku daba daasho waa mushkilad saxaabada nabigeena cid gaari karta ma laha low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifahu ayuu nabig sal slm saxaabadii qaara lagu dhihi kuwii marka hore soo islaamay iyo kuwa dambe ayaa saa loo kala hormarin annaga waxad noo manayseen marka annaga dikr iyo sheegid ma walihinba hal shay ma annaga noo yeela xubahum waan jecelna waan jecelna intaasaa laga yaba inaad ilahay un muxuu ahaa nagu badbaadiyo waaya baab اljihaad jihaadka iyo baabkan baabay soo marnay sooma baab ljihaad ma xasuustaan nacam hadda ayadna iimaanku ka mid yahay isna <laughs> duur ma jooge meel cidla ma ahan xadiidka shan kun iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai anta qotay ibn sacid qala xadana lays ibn sacd almasri can saciid ibn abi eh, saciid kaysaan almaqbari waaiqatun tagayara qabla mowtihi biarbic siniin can aطaa ibnu mina almadani waa saduuq anahu samica aba hurayra cabdiraxmaan sakhr dawsi radi allah ta a rawayat islam yaquul isagoo le ayuu ka maqlay samictu rasul rasulka ka maqlay sal sl yquul isagoo le intadab allah alla weyne wuxuu u ballanqaaday ood siiyey liman qof ama u yaboohay liman qof yakhruju baxa fii sabiilihi jidkiisa ku baxa laa yukhriju uusan bixinaynin ilaa iimaanun rumayn oo biani rumeeyo iwaljihaadu jihaad oo fii sabiili jidkayga dartii uu ku jihaado annahu isaga intadab allaahu liman yakhruju fii sabiilihi laa yukhrijuhu ila aliimaanu bi wاljihaadu fii sabiili annahu daaminu annahu isaga daaminu inuu damaano qaaday ilaahay baa subxaana wa tacaala kafaalo qaaday oo damaano qaaday ma garat xataa udkhilahu ilaa aan ka geliyo aljannata jannada biayihimaa labadoodii kaana miduu ahaadaba labadee imaa biqatlin dil la dilo ha ku dhinto aw wafaatin ama bas alle oo dhimasho aanan qatli hayna ku dhinte inaan damaano qaado oon jannada geliyo ayaan damaano qaaday allah subxaana wa tacaala aw amaba an yaruddahu inuu u soo celiyo alle ilaa maskani gurigiisa alladii gurigaasoo kharaja min uu ka baxay yanaalu markaasuu gaarayaa ma ayuu gaarayaa naala uu gaaro min ajrin ajar aw haniimatin ama haniime ah saa weeyaan xadiidka shan kun iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna mxamed bn qudamata almasisi waiq qala xadana jrir bn abdilxamid adabi waiqatun saxix kitaab can cumaara ibn qacqaa adabi waiqatun arsala can ibni mascuud can abi zurca ibn camr albajali waiqa can abi hurayra radia allahu canhu qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm tadamana allah alla weyne wuxuu damaana qaaday ballan qaaday liman qof kharaja bax fii sabiili jidkiisa ku baxa laa yukhriju uusan soo saaraynin ama bixinaynin ila aljihaad oo fii sabiili jidka ku jihaada iyo wa iimaanun rumayn oo bi ayuu rumey wa tasdiiqun birusuli rususheed uu muxuu ahaa rumeeyey fa huwa isaga daaminun wuxuu damaana qaaday an udkhilahu fa huwa isaga daaminun wuxuu meel dhigtay fa huwa fa huwadaas waa suuragal in allah loola jeedo subxana wa tacala fa huwa alla weyne daaminun waa mid damaano qaaday allahu mid damaano qaaday an udkhilahu hadalka iltifaat baa galay mawjadan oo allihii alla wuxuu damaano qaaday an yudkhilahu sameen kadibna waxaa loo bedelay inuu alla laftiisa hadla an udkhilahu inaan geliyo aljannata janna waa suuragal fa huwa kaa isaga ahna daaminun waa nin meel dhigtay oo isku huba an udkhilahu jana janna inaan geliyin taana waa wax ihtimaal waarid oo dhici kara weya wallah aclam aw amaba urjacahu inaan u celiy ilaa maskanihi gurigiisi alladii kaasoo kharaja minhu ka baxay naala uu gaara maa shay uu gaara naala uu gaaro min ajrin ajar ow haniimatin haniima ah baabu adaau lkhumus khumuska in la bixiyo marka haniime lasoo helo shan meelood hal meel in la bixiyo inay adna imaanka ka mid tahay ayuu baabkan u baabiyay xadiidka shan kun iyo kow iyo soddonaad waa xadiis saxiixa شhراaئع الإmام ay ka mid tahay أخبرنا qتيب بن سعيد قال xدثنا عباad وهو بن عباad الذي wa ثقة ربما وهم عن أبي جمرة أبو جمرة waa نصر بن cمر نصر بن عمران الضبعي wa ثقة ثبت عن بن عباس رضي الله تعالى عنهma قال عبد الله بن عباس qadima waxaa yimid وفد cabدالqays nimankii reer cabdالqays la dhihi jiray wfdigoodii ayaa yimaadeen waa caam الوفuud sanad sideedaad weeyaan calى rasuuli الlahi صل sلم faqالu waxay yihahdeen ina anaga hada alxaya min min rabiica haada alxayu min rabiica yay u qoranta haada alxayu yay u qoranta alxayu akhyaari haye ina waxaa weeyaan alxayu hada alxayu xayu ayaa ku haboon oo khabarkii ina uu noqdo oo la rafciyo axsanta ha nacam axsanta haada kan alxayu oo min rabiica ayaan nahay alxayu ka dhiga ya nacam a saxiix oo <coughs> min rabiic ayaan nahay annaga qolyaha la yaqaano oo reer rabiic ayaa nahay walasnaa ma nihin nasilu kuwa gaara ilayka adiku soo gaaro ilaa fii shahri xaraam bisha xormada lama ooyana kuma imaan karna maxaa yeelay bilihii kale sida soomaalida aad u dagaalanta ka darna u dagaalami jireen carabta oo aad bay isu hayeen marka jidkii dowlad iyo de hadd iskood iyo howlahan waardiye waba ma jiraan marka seeftaada inaadun ku badbaado oo dagaal gasho iyo in muxuu ahaa ballan iyo cahdi u ku badbaadiye waxaan ahayn kuma badbaadaysa bacda injaa illaahi lishaks qolyahaasaa noo dhexeeyo walasnaa nasiu ilayka ilaa fi shahr xaraam bisha xurmada lah bil aan ahayn kuma imaan karno famurnaa nafar bishayin shay naakuduhu aan kaa qaadna canka xaggaada owanadcuu ilayhi aan ugu yeerno man duul iyo dad waraa'ana annaga naga dambeeyo diin aan kaa qaadno oo annaga aan ku intifaacno oo kadibna dadka naga dambeeyan aan u geyno nabi allow nafar iyo amar fa qaala rasuulkan wuxuu yidhi sal slm aamurukum biarbacin afar ayaan idin faraya inaad la imaadaan wa anhaakum can arbacin afarna waa idiin diidaya waa idinka reebaya afarna waa idin fari afarna waa idiin diidayaa aliimaanu biاllaah aliimaani biاllaah biarbacin aliimaani biاllah in laga bedelo saasaa fiican aliimaani yay u qoran tahay ya akhyaari aliimaani bikasri الnuun aliimaani biاllah kulli qaaru iimaanu bay u qoranta qaar iimaana bay u qoran tahay iimaan haddayna acni اliimaana waa aliimaanu haddaa la yidhaha huwa aliimaanu marka dhib ma lahan laakiin sidaas siyaaqa ku qurux badan waxaa weeye in laga bedela arbacintaasaa fiican wallahu aclam can arbacin baan ka reebaa aliimaani biاllaahi aan idin faraya yani amurukum biarbacin aliimaani billah baan idin faraya uma kadibna fasarahaa wuu fasir lahum iyaga shahaadatu an laa ilaaha ila اllah hy ama shahaadati an laa ilaha ishkaal mana shahaadatu an laa ilaaha ila اllah allaweyne midaan ahayn oo xaq lagu caabudo inuusan jirin oo la qiro wa annii anna rasuula rasulka alle inaan ahay iyo wa iqaami asalaha wa iqaamu asala salaada oo loogo itaau zaka zakada oo la bixiyo wa an tu'adduu inaad guddaan ood bixisaan ilaya aniga khumasa khumusa maa hanimtum wixii haniimo aad ku heshaan shan meelood hal meel inaad waxaa weeyaan aad eh, bixisaan ood ii keentaan sidaa weeyaan afartaas ayuu nabigeenna faray calayhi sala slam tan koobaad tawxiidkii tan labaadna salaaddii oo la oga zakadii oo la bixiyo iyo khumuska in la bixiyo waaclamuu annamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuul ila akhiri اlaaya sidaa weeyaan wa anhaakum waxaan idin diidaya can afar buu sheegay marka addubba wاlxantam wاlmuqayar wاlmusafat afartaas marka maxay yihiin waa khamrada lagu kaydin jiray ama khamrada lagu dhigi jiray markii khamrada lagu shubo iyo wixii looga talagalay isla degdegtiiba khamradii ay muxuu ahaa samaysmi jirtay shayga marka afartan shay uu sheega waxay ka dhigan tahay wasaa'isha iyo waxyaabaha loo mara in khamro la cabo ama khamrada fududeeyo iska ilaaliya afarta udiida waa afar geed ama afar waal weeyaan tan koobaad muxuu yahay can اdubaa bocorti hay bocorta laga sameeyo bocorka laga sameeyo ubada hadda baalaha ubada oo yar muxuu afka yaro kuusan oo qolyaha odayaasha ragga ay ku weysaysan jireen hadda baryaha lama helaan filaya marka bocortaas iyo wax noocaas waxay ku samayn jireen khamrada lagu eh, muxuu aha samayn jire inta biyo iyo cinab iyo wax laisku dardara'ayaa isla markiiba khamray noqon jirta dubahaas marka inaad wa ku hubataan ood khamro ku shubataan idin diidaya o tan labaadna walxantam ashunwa sheekha naga cali raxmatullahi wuxuu dhihi jiray shoontaay shoontaay wax laani ma aqaan qof yaqaan midin ku jira shoontaay maxaa la yihahda a magacyada alla marka ma so ashuun maahan ashuunka shoontaay dhahan axsanta ashuun amaba kuud asanta uud ama ashuun antankana isna khamrada lagu dhigi jirayo muxuu ahaa degdeg u samayn jiray waa idin diidaya inaad wa ku shubataan iwalmuqayar muqayarka waa laan inta la soo gooya dhinac laga duleeliyo kadibna gaamur iyo laami la mariyo gudaheeda la mariyo iyo korba laga mariyo oo markii khamrada waxyaabaa laga samayna lagu shubo isla markiiba kala goynayso khamr ka dhigaysa muqayarkana kaas weeyaan iyo muزafat kan la laamiyey waa isku mid muqayadka iyo muزafatka taqriiban aad uma kala duuna aطulya bizift kanna waxaa weeyaan waa la mid intaas oo shay afartaa shayna inaad biyo ku shubataan ama khamro ku shubataan ood khamro muxuu ahaa adig khamrada isticmaashaan idin dadaa weyaan macalushaahidka wasaa'isha lagu gaaraya iyo waxyaabaha fududaynaya inaad iska ilalisaan baan idinkula ballamaya oon idinka reebaya sidaa weyaan marka adaa اlkhumus waa an tu'adduu ilaya khumusa maa hanimtum baabu shuhuud اjanaa'iz janaazada in la xaadiro ayuu baabkan u baabiyay xadiidka شhan kun iyo saddex iyo ama laba iyo soddonaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas cbdiraxmaan ibnu maxamed ibnu salaam laa ba'sa bihi qaala xadaثna isxaaq yacni bna yuusuf ibn اlأزraq wa iqa can cawf ibn abi jamiila wa iqat rumya bاlqadr laa ba'sa bihi can moxamed ibn siriin waa imaamkii ad taqaaneen can abi hurayra radia allahu canhu can nebi sal sl qal nabigen wuxuu yidhi man itabaca qofka raaca janaazatan janaazata muslimin qof muslim janaazadii qofka raaca iimaanan alla waxtisaaban ajar urursasho fasallaa calayhi ku tukada qofka muslimka oo dhintay uma kadib intadara suga xataa yuudaca fii qabrii qabrigiisa ilaa laga dhigo kaana lahu qiraataan laba qiraad ayaa u sugnaada axaduhuma midkoodna mil midkoodna ama mid walbana milu uxudin buurta uxud oo kale weeyaan waman sallaa qofka tukada caleyh korkiis u tukada uma rajaca kadibna iska laabtana kaalo qiraatun qiraad ayuu leeyahay qiraadkan horaan u sheegnay oo waa taqaanaano waa mila kullu qiraad mila jabali uxud annaga horaan waad ogeydeeno janaazada naguma badneen waa nugu yarayd hadda laakiin janaazadii waad aragteen ilaahay muslimiinta intaxanusan allah caafiya inta dhimataan alla naxariista dhammaantan allah noo naxariisto marka janaazada lagu tukana wax sahlan maahan qofkii raaci karo jaamkaas ka bixi karana buur markuu ku tukado waa buur uxud ayuu heli ajarkeed qofkii raaca oo ilaa laangaata iyo meeshii lagu aasaa raacana laba buurood ayuu heli lidalika cabdulahi bni cumar radia allahu anhu arda marka xadiidkan loo sheegay daldama looga sheegay markaasaa wuxuu yidhi wuxuu intuu ku tukado iskaga hari jiray mararka qaar markaasaa wuxuu yidhi waxaan dayacnay qaraarayta kaiira buuro badan ayaan dayacnay ayuu leeyahay radia allahu taala arda hada wallahu aclam wsala allah waslam abdi rasul mustafa